wuxuu odhan lahaa can ilbaraa ibni caazib radi allahu tacaala an canhuma cafwan qaala wuxuu yihi saxaabiga kaana rasuulu llahi sala allahu aleyh ali wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ahaa idaa awaa hadduu u dheelmado ama u hoydo ilaa firaashii gogashuu ku seexan lahaa uu tago naama calaa shiqihi alaymani dhankiisa midig buu u seexan jiray uma qaala markaasuu odhan jiray markuu dhinaca dhulka dhigo dhanka midigu nabigu dhulka dhigo odhan jiray allaahuma laka allaahuma aslamtu nafsii ilayka wawajahtu wajhii ilayk wafawadtu amrii ilayka waalja'tu dahrii ilayk raxbatan warahbatan ilayk laa malja'a walaa manja minka ila ilayk aamantu bikitaabika aladii anzalta wanabiyika aladii arsalta sidaasuu odhan jiray riwaayaadka qaarkood waxay ka hormariyaan bismi uma qaala bismi illaahi allahuma aslamtu nafsii ilay riwaayada marka bismi illaahina way soo aroorto in laga hormariyo allaahuma aslamtu allow waxaan dhiibay nafsii naftaydii baan dhiibay ilayka adaan kuu dhiibay oon kuu hogaanshay naftaydii oo daatadaydii anoo dhanba adaan isu kaa dhiibayoo xukumkaada iyo amarkaada iyo meeshaad hala mara tidhaada iyo ha laga leexdaan ku gowracnahay weeyo allow adaa isu kaa dhiibay wajahtu waan jeediyey wajhii qasadkayga iyo niyadayda iyo muraadkaygana ilayka xaggaada haddaan wax doonayo ama aan cibaado la imanayo ama aan muraad leehayna meelaan adiga ka ahayn ma eego ma fiiriyo wey wejiga hadda laga hadlahayo wejigu wuxuu aadaa oo foolkaadu iyo wejigaadu wuxuu qaabilaa meesha niyadaadu ay qaabishanta meeshaad qalbiga ku hayso eed maankiiyo maskaxda ku hayso ayuu wejigaaduna qabtaa haddaan niyadaadu ayn meel u jeedin wejigaadu iskaga jiisjeedaa mooyeene waxa lama socotid indhahun baad iska taago wejigaad aadisay mooyeene waxa la sheegahaya waxa meesha ka socda midna ma aragtid saa darteed ruux ku dhowrahaya oon ku arkaynin baa jira ruux ku fiirinhayo indhaha kugu gubahaya xagganna aan ku arkaynin baa jira maxaa yeelay waxaad sameen lama socdo war hebel ma aragta ma arag buu soo hadduuba hortaada fadhiyey wuu maqnaa ruuxa niyadiisa hawla kale ugu mashquulsanaa innahum buu taagaya may niyadiisii marka waa waa xaadir haa'ib ninkaas haa'ib xaadir weeye marka waa maqana jooge wixii lo odhan jiray maqana joogo marka wajahtu waan jeediyey weji aniga wejigayga yacni qasadkaa loo jeeda weji ay qasdii wa iraadatii qasadkaygii ujeedadaydu ilayka xaggaadan u soo jeediyey aadama kula cari maayo baahida ii timaada adaan kula soo aadi wixii aan ka boqo adaan kula soo aadi wafawadtu waan bandhigay amri taladayda adduunyada mid aakharaba ilayka adaan allow kuu bandhigay wa alja'tu waan tiiriye dahri dhabarkaygana ilayka adaan kugu tiiriyey haddii culays yimaado allow adaan kugu tiirsadaa cid kale ku cararahayo oon dabada la geli ama dhabarka aan ku tiirin ma jiro yani waxaa weeye ku miciinsadaa baa loo jeeda waaljatu waan tiiri dahrii dhabarkay ilayka maxaa yeele markaad daciif tahay oodan fadhihi karin amaad istaagi karin ruuxa kuu xigaad ku tiirsataa axadka kuwadaad dhabarka la aadi ood isku tuuri oo xaggiisa isxijinaysa allow axad walba adaa iga xigo wey axad walba adaa iga xigo adaan allow kugu tiirsanaya waalja'tu waan tiri dahrii dhabarkayga ilayka adan ku tiri xaggaadaan la soo aadaya cid kale alla u carabi raqbatan quudarayn aan quudaraynhayo iyo warahabatan cabsi aan cabsanhayo ilayka xaggaada yacni maxaan u tirinhayaa yaa raqbatan waa mafcuul liajli waxaad dhihi jirtay maxaa yeelay allow naftaydii baan kuu dhiibay oo qasadkayo ujeeddadaydii baan kuu dhiibay oo arrinkaygii baan kuu bandhigtay iyo taladaydii allow adaan kugu tiirsanao ku miciinsanaya saa u yeelayaa waxaasoo dhan maxaanusu raqbatan ilayg jacayl adigaa ku jeclahay oon hawaab iyo khayr kaa doonayo oon isku ka hallaynayo iyo warahbatan cabsi iyo baqid aan ka baqayo ciqaabkaada iyo cadaabkaada allah laga cararaa oo loo cararaa cadaabkiisaa laga cararaayo isagaa loo cararaa rabatan jacayl weeye iyo doonid aan doonayo fi hawaabika wa ridaaka iyo warahbatan cabsi aan ka cabsanayo cadaabkaada ilayka xaggaadan usoo carari wey ilaykada marka rabatan ilayka yay sax ku tahay oo marka raqba la yidha raqbaa ilaa lagu gudbiyaa marka laakiin rahbadu ayadoo min baa la raaciya rahbatan minka waraqbatan ilayka asalku sidaasay ahayd laakiin iktifaa baa loo yaqaanaa dhib ma laha way sameeyeen carabtu waa luqa la yaqaano oo ninkaadii baan arkay ninkii lahaa ra'aytu zawjaki fi lwaqa mutaqalidan sayfan wa rumxa mutaqalidan sayfan wa rumxa seeftaa la jeenay qaarsadaaye lama jeenay qaarsado waranka laakiin waa la israaciyey waa la israaciyey wasajadna eh, alxawaajiba walcuyuuna soo garan maysan shawaahidin ajanubiyada iyo wasajna alxawaajiba waalcuyuuna sunniyaha la qoraayo xujuubihii indha laba qoro laakiin waa la israaciyaa marka rakhbatan ilayka tanaasuc kama dhexeeya iktifaa ku jira rahbadu min baa lagu gudbiyaa rahbatan minka wa rakhbatan ilayka wey laakiin hadda waa lagu kaaftoomay midood baa lagu kaaftoomay waa la iska garanaya qole waxay leeyihin maya waxaa weeye riwaayo soo aroortay baaba jirtaoo waa ikhtisaar baa ku jiro waa la gaabsada mooyeen rahbatan minka warahbatan ilayka timid riwaayadana way jirtaa waa runtoodaadaha sidaa sheegay almuhim ama iktifaa baa ku jira dheh ama wixii loo yaqaana balaaqada iijaasulxadf iijaasulxadfi wixii la odhan jiray dadoonta ku sheegay waxaa weeye rakhbatan ilayka anoo kuu daraynaya hawaabkaada iyo ajirkaada radahadan ilaahu isku kaa dhiibay warahbatan minka anoo ka baqaya ciqaabkaadaan isku kaa dhiiban oo cid kale aanan ku leexanin laa maljaa meel la maciinsada ma jirto walaa manja meel lagu badbaadana ma jirto minka min ciqaabka lagaga badbaado ilaa ilayka adiga mooyee malja iyo manja waa kala duwan yihin malja waa meesha loo tialjatubay lamid tahay waa tiirsiga meel ruux markuu yaabo u tiirsado u cararon adiga kainu allow ma jirto wey meel ciqaabkaada lagaga badbaadina ma jiron jirtoon adiga ka ahayn marka manja iyadu hamse ma laha laakiin isdiwaaj wixii la odhan jiray baa ku jiro marba waxaa la akhri laa maljaa walaa manjaa oo manjaa la raaciyo maljaa isdiwaaj baa la yidhaahdaa waxaa kaloo kuu bannaan in maljaa aad manja raacisood alif hamsada goyso oo tirada laa malja walaa manja ood hamsada la kacdo labadu waa israacin kartaa in la kala duwana way bannaan tahay luqaa ku jirta qasrina waa jira asaguna laa maljaa meel loo cidhsado ama la maciinsado oo lagu carara jirto walaa manja meel lagu badbadana ma jirto minka ay min ciqaabaka ilaa ilayka adiga xaggaada mooye yacnii hadday culays meel loo cararoo adiga kahayn ma jirto wey hadday balaayo meel lagaga badbaadon adiga ahayn ma jirto balaayo aakharimid adduunyaba allah lagaga badbaada asagana laga maciinsadaa aamantu waan rumeeyey nabi allow ilaahayow bikitaabika kitaabkaadaan rumeeyey aamantu waxaan rumeeyey bikitaabika aladii anzalta kitaabkaad soo dejisay baan rumeeyey kitaabka inuu kitaabka qur-aanka yahayna way dhici kartaa in jinsulkutub loo jeedana way dhici kartaa wixii kitaabeed soo dejisooo dhanban baan allow rumeeyey suxufta nebiyulaahi aadam lagu soo dejiyey ilaa furqaanti nabi maxamed lagu soo dejiyo oo dhan baan allow rumeeyena way noqon kartaa wanabiyika nabigaadii baan rumeeyey alladii nabigaasood arsalta dirtad ummadda xaqa gaadhsay aad ku tidhi asna waa rumaysnahay rawaahu lbukhaari baa wariyey xadiidkan bihada lafdi buu ku wariyaa weedhe hadda aad soo marteen buu ku warshaa fii kitaabi aladabi kitaabka adabka la yidhaahdo oo min saxiixi ka mid ah kitaabu dacawaadna wuu ku keenay xadiidku sheekhu kitaabu dacawaadna ku keenay bukhaari xadiidka laakiin halkanunbuu sheekhu hadda asagu soo guuriyey lafdiga weliba kitaabu dacwaad ku yimid ayaa ka dhammaystiran lafdiga ku yimid kitaabu اladab oo wuxuu ku daray kitaabu dacawaad man qaalahuma maata taxta leylatihi maata cala اlfira wa fii riwaaya fain mutta mutta cala اlfira nabigu wuxuu hi haddaad intaad akhrido ku seexato habeenkaa tii alla kugu timaadood geeriyooto diin islaam baad ku dhimanaysa diin islaan iyo towxiid baad ku dhiman haddee waa aragtaa towxiid bannaanka yaallo wey allow naftaydii baan kuu dhiibay ujeeddadii qasadkaygoo dhan baan allow adiga kula soo aadahaya arrinkaygaan rabbigoo kuu bandhigto ku tala saartay adaan kugu tiirsadoo ku muciinsanayaa rabbiyow cadaabkaadaan ka baqayaa wanaaggaadaan allow iyo ridahaadaan rajaynayaa meel lagu badbaado iyo axad iyo axad wax badbaadiyo adiga ka ina ma jiro kitaabka aad soo dejiso dhan baan rumeeyey rasuuloo waa rumeeyey haddii ruux maxaa u dhiman wuxuu ka tegey ruuxii ma jiro se ku dhimato nabigu wuxuu uhi ku dhimanaysaa cala alfitra riwaayo kale oo xadiidkuu leeyay fi kitaab addacawaat wain asbaxta asabta khayra waxba nabigu kama tegin calayhi salaatu wasalaam hadday habeenkaas ile ruux seexday laba un weeye inuu sariirtaba ku talafo oo soo xabaala la yidhaahdo albaabaha lagu jabiyo ama cidda la joogtayba ay ogaadaan geeridiis iyo inaad ka kacdoo sida badan ah waagu kuu baryo waa samaa kuu baryo nabigu wuxuu hi haddaad ku dhimato towxiid iyo islaamnimaad ku dhimato habeenkaas haddii aad soo toostana waxaa toosi adoo khayr ka dhargay wa in asbaxta asabta khayra riwaayadaas marka waa riwaayadii iyaduna meelaha kale ku timid dhib ma abu daawuud abi daawuud iyo ninka la yidhaahdo sunanka iyagu waxay ku dareen xadiidka idaa awayta ilaa firaashika wa anta aahirun fatawasad yamiinak xadiidkan markuu baraa nabigu barahayey baraa xadiidkan markuu barahayay wuxuu ihi haddaad gogashaada tagto adoo weyse qaba gacantaada midig barko uma qul kadibna dheh ducadan akhri ducadan akhri riwaay xadiidku uu leeyaho tirmid baad ku marteeni nabiga wuxuu ihi kaalay baraa ibnu caazibow maan ku baro weedho iyo ducooyin aad dhahdo idaa aweyta ilaa firaashika markaad gogasha tagto aad tagnaba alla bar wey hadda u baahanay markaasaa loo meeriyey waa loogu celiyey wuu ku qayb wuu qabtay erayga u dambeeyuu marka isdabamarsha wakii nabigu marka canaantay ee feedhaha intuu farta kaga mudo yidhi saha dhehina sidaa dheh markuu halkan marahayo aamantu bikitaabika aladii anzalta wa binabiyika aladii arsalta meeshai ahayd wuxuu yidhi wa birasuulika aladii arsalta labadiiba rasuul buu ka dhigay baraa markuu ducada nabi wuxuu ihi intuu farta igu muday buu i hadhihi wanabiyika aladii arsalta dheh ama wabinabiyika aladii arsalta dheh birasuulika maya maxaa yeele wabirasuulika haddii la yidhah aladii arsalta horta takraar baa ku jira rasuulki aad dirtay dirihii aad dirtay la dirihii aad dirtay haddee ma quruxsano loo waxyoodihii aad dirtaa ka quruxsan wanabiyika aladii arsalta macnahaasa ku jira axad loo waxyoodo oo awaamir la siiyo oo xagga rabbi looga waramo kadibna ummada farinta gaadhsii la yidhi ayuu nabigu rabaa in la yidhaahdo markaa laakiin waa birasuulika aladii arsalta jugjug meeshaada joog ka dhigtay waxaa kaloo ku jira wabirasuulika الذي arsalta cumuum baa ku jira meeshana nabigu khusuus buu ka rabaa arasuul albashari buu rabaa in la ictiraafo la rasuul almalaa'iki almalaki lama rabo markaa tira wabirasuulika aladii arsalta aad tidhaahdo waxaa soo gelaya malaa'igti iyo bini aadamkiiba allahu yastafi min almalaa'ikati rusula wa min annaas rusul haddaad tidhahdaa iyo wax ku wada jiraan iyo iyo bini aadamkiiba laakiin markaad wa binabiyi ka tidhaahdo maxaa baxay nabi maxaa ku baxay malaa'ig baa ku baxday malaa'ig ambiye ma maxay leeyihiin rusul bay leeyihiin wadaadda allow inaan isfahanno waa muhiim muxuu nabiga ugu diidan yahay ee uu saxaya saxaabiga oga saxahayo sidaas weeye وcanhu can ilbara bni casr radi allahu tacaala canhu qaal qaal lii rasuul اlahi sal lay slm rsulka wuxuu igu yidhi <clears throat> idaa atayta madjacaka meeshaad seexanaysa jiibsanaysa markaad tagto fatawada' weyse qaado wuduu'aka lisalaa weysadaadii salaadoo kale halkaa markaad tagto weysadii salaadoo kale weysayso umjic u seexo cafan umadjic u jiibso calaa shiqika alaymani dhankaada midig u seexo waqul waxaad tidhaahdaa wadakara wuxuu sheegay naxwahu naxw lafdi saabiq xadiidkii hore allahuma aslamtu nafsii ilayk wawajahtu wajhi ilayk wafawadtu amrii ilayk xadiidkaad soo marteen buu akhriyey wa fiihi riwaayan dambe bara waxaa ku jirta wajcalhunna ka yeel ducadaasi waxaad ka yeeshaa weedhahaas aan ku baray akhira ma taquul waxa u dambeeyaad tidhaahdo waxa kuugu dambeeye eed ku ducaysata ka dad qur-aan akhrisanayo haddaad adkaarunoo fara badan soo akhriyayo haddaad tasbiix wada iyo soo dhammayso tan ku gunaanad muttafaqun calayh sidaa yeel baa le yeel idan xadiidkani marka waxaa ku jira haddee fawaa'id fara badan waxaa ka mid a ah sunnada weeye in dhanka midig loo seexo wa min asunna waxaa kamida mida ah inaad gacanta midig barkato ood halkaa saarto fawaa'id badan baa ku jirta cuqulyaha dabiga ay ka sheekeeyaan waxaa kaloo ku jira inaad weyseab ku seexato adoo weyse qaba aad seexato xadiid ba ku yimid ninkii weyseqab ku seexda oo isagu weyse qaba gam ah malag baa la joogahaya habeenkaasoo dhanba sariirta malag baa la saaraan oo ka warqabhayo oo waardaynhayo oo u ducaynay waagu markuu baryana ood kacdana allaahuma kfir lahu warxamu buu odhanay waa kaa tagahaya caaw dhan waa kula joogaya haddii intaad hurdada ka soo kacdo ama kaada ha ku kaciso ama si kaleba isu rogi aad toos kacdo adkaar iyo ilaahay baridana ducada habeenka waa la aqbali baa xadiidku odhanaya marka sunnada hurdada iyo qaabka loo sexdo hal la xifdiyo carruurtana ha la baro waa tawxiid iyo alla ku xidhnaansho iyo khayr badanna waa laga helaya marxaba tanbiih wanaagsan e, xadiidka kaloo xujo u yahay masaladuu baraarujiyey imaamku in adkaartu waa tawqiifiyo xadiidka nabi maxamed alriwaaya bilmacna baa bannaan bilijmaaci اlmuslimiin khilaafkii hore jiri jira waa baaba'ay khilaafka horena taxqiiqiisa iyo taxriirkiisa xataa wadaadaha ka murmahayo maxalunisaaci laskuma waafaqin leh in xadiidka nabi maxamed lafdigii uu nabigu laga wariyey lafdi aanka in lagu sheegi karo macnihii lagu tabin karo haddii weedha dambe iyo tohora isku macna yihiin oo naqsi filmacna uusan jirin waa masalo ay jumhuur ahlicilmi qabaan ijmaa la soo goriyo mutaakhir ah laakiin adkaarta ducooyinka nabiga ka sugan alfaadooda lama bedeli karo waa tawqiifiyu maxaa yeeley xikma ku jirto wuxuu nabigu u doortay ee bara ugu diiday inuu kala bedelo macnaa ku jira waa sida qur-aankaoo kale waa tawqiifiyo alfaadu sidaasaa loola iman maxaa yeele nuxurkii iyo macnihii xambaarsanayd ee shaaricu ogaa adigu ma ogid alfaadan kale axkaamta sharciga xambaarsanee la tabinayay ee iyadu waa gooni ama aladciya waladkaar alma'huura can اnabi calayh الsalaaة wasalaam alfaadeedu naqlun bilmacnaa lama ogolo wadaaddaa xadiidka sidaa ka fahmaa waana masale aad iyo aad u quruxsan oo saxa had iyo goor weedhi nebi maxamed ayaa ka baraka badan adiga weedhahaada iyo tacbiirkaada wadaadana halkaasay adugu ay maraan وcan caaisha radi allahu tacala canha qaalad hooyadan waxay tidhi kaana الnabiyu nabigu wuxuu a sal ly slam yusallii kii tukada min alleyli habeenka xaggiisa ixdaa casharata ragcatan kooyo toban ragcadood buu tukan jiray habeenka salaatulil witrkiisii wy subanuhu iyo tahajudkiisii faidaa alaca alfajru ogtu markay dhalato salaadu dilaacdo sallaa ragcatayni khafiifatayni laba ragcadoodoo fudfudud buu nabigu tukan jiray oo qira'a uusan dheerayn jirin haddee faatixi iyo wuxuu ku akhriyi jiray suuratulkaafiruun iyo ikhlaas waad garanaysaan ama aayadihii suuratulbaqar iyo aali cimraan qul aamana iyo quluu aamana marka nabigu waa yarayn jiray uma dajaca markaas yuu nabigu u seexday calaa shiqihi اlayman uma dajaca wuxuu u seexan jiray calaa shiqi اlayman dhankiisa midig xataa yaji almuadinu ilaa uu yimaado ogeysiiyihii ama aadaamihii oo fayudinah uu ogeyso salaaddii in la gaadhay oo la aqimhayo aqimaadii la joogo muttafaqu calayh idan waxaa ku jira xadiidkan isaguna in nabigu calayh الsalaaة wasalaam markuu salaatuliilka dhammaysto oo witrkiisii dhammaysto oo haddana ragcataynkii fajarka salaad subax ka horreeya uu tukado ayuu yaraha seexan jiray dhanka midig ayuu u jiibsan jiray intuu gacanta barkado hadiyo goorna ma ahayne caaisha sheegtay oo ka hawshaa ka sheekaysoo marmar buu nabigu samayn jiray bay jiri caaisha qadiyaday ka hadashay iyo hadda xadiidka ay sheegaysay labadu waa isku mido waa say sunna ah sunnada ana in la joogtayna way fiican tahay marmar in hadday xaajo ku qabsata in laga tegi karna way bannaan tahay way siday marka caaisho iyo abu hurayra iyo anas ibnu maalik abu muusa alashcari raafic ibnu khadiij saxaabada jamaacada sidaasay odhan jireen oo ragcataynka fajarka marka la tukado inaad iskala bixiso intaad qiblada usii jeesato dhanka midig u seexato inta laga aqimahayo waa min asunna ayay ku tageen ummadana waa fari jireen nabi maxamed bayna ka soo guurin jireen jamaaca min asalaf ayagu waxay dhaheen maba hawshaa lama ogolo ibnu mascuud iyo ibnu cumar waxay jireen shaydaan baa idinku ciyaarahaya atalaacub talaacub ashayطaan bikum weeye maa baalu axadikum yatamaraqu bacda arakcatayni tamaruqa adaabbati wاlximaarna ibn mascuud baa odhan jiray waa idin sidee markaad rakcataynka fajirka tukataan maxaa sidii geeli ama dameerho ugu galgalanaysa wardad salaam rabsadan iska fadhiya ama iska qur akhrista ama iska kaca waxaa idinku filan salaamo naqsiga aad ka baxdeen ibraahim annaqi asagu waa bidcuu dhihi jirayba jamaaca halkaasay ku tageen oo nimankaa waa fogaadeen xaafidku iyo culum leeyihiin waxaad ku xambaartaa uun calaa cadam albuluuq xadiidkan soo gaadhin wadaad meel aan habboonayn wardhiga dad aragto xog xogla'aan baa haysa xumaanka ma aha xog la'aan baa hayse xumaanka ma aha ibn mascuud iyo ibnu cumar iyo taabiciinta dhowrka iyo maaligoo aad ugu dagaalamay hawsha iyo oo isagu wuxuu yidhi waxaa uun sunno fiican marka watirka watriga la dhammeeyo ayaa la yaraha seexdaa si loo kala fasliyo loogu dhexaysiiyo teed salaadii subax iyo salaatuleylkii laakiin bacda ragcatay ilfajri in la seexdo maba jirto asaguu yidhi ibn cabdilbr wuxuu uhi waa sheegay axaadiista ku timid bacda alfajri in la seexdo dhan waa daciifa buuhi aad buu u difaacay madhabka maalik tamhiidkiisa iyo istikaarka khadiib albaqhdaadi baa ku qosday waxaa sikamid maaligna waa shaad warkiisu lix xaafid buu khilaafay rwaaatu shaada munkara isagaa zuhri ka wariya culama waxay dhaheen gar allay taqaanaaye khadiib albaqhdaadi iyo ibn cabdilbar waa aqraan afar boqol lixdan iyo labadii yuu nin dhintay nina afar boqol lixdan iyo saddexdii buu dhintay maxay kala dambeeyeen hal sano waa niman isku ayni ah isku faca hada xaafid اlmashriq wadaka xaafid اlmaqrib ibn cabdilbar waa xaafid اlmaqrib andalus iyo galbeed qorax udhac buu kasoo ka soo jeedaa ninkana nina bari buu ka soo jeedaa maqrib iyo maqrib iyo mashriq maxaa la kala yidhaahdaa ya barya galbeed maxaa kaloo ka quruxsan hmm. qoraxsin ma taqaana wax la yihahda maxay tahay de saasaa ka fiican bariyo qoraxsin baa la yidhahdaa warka dheerood ku socotaan iska joojiye sayidun waa noqotay almuhim wadaad baa isku qabtay waxaana sax ah oo naqdiga xadiiiga ku asiibay khaiib albaqhdaadi walaysa camdar duunahu laakiin xoguu tacasub yaraha qaadad mudda niman yidhi marka waa sunno oo xadiidka ku dhaqmay oo saxaabo u badan yihiin war la gartay niman yidhi ma aha sax ma aha waxaan warki war ma haysaane raalli ahaada niman baa ka daray daahireen la waxay yidhaahdeen ragcatay fajirka markaad tukato haddaadan seexanin oo sidii nabiga aan iskala bixinin ragcataynkii bul bay dhaway gubatay waa baaila ragcataynkii aad tukatay waxba kama jiraan baydh way buraysaa ibnu xasan maxaalihiisa kaga hadlay wadaad asagu waxbaro ardaydiisaana kitaab gooni uu ka qorayba salaadan aan sasaxayni jiibsigaa in la jiibsadana ay waajib tahayba maxaa jira nebi maxamed baa weligii samayn jiray xadiidka abi hurera amarkaana way ku xoojiyeen amarka nabiga ninka khilaafana wuxuu la yimid munkar buu la yimid saaxiibu macsiyaad noqotay saaxibulmacaasi latiisa ma asaxay dheen waa batalo wey niman baa ayuu halkaa ku dhuftay ibnuqayim wuxuu yidhi afar kooxood weeye niman waa khulaad bu nimanna waa jufaad nimanna waa mutawasitiin tawasudka inoo daabo baasha waajibna yaan laga dhigin waa bidcana yaan la dhihin hmm. sidaa uu nabigu yeelaha lagu daaya buui almuhim xikmadu waxaa way culimmadu leeyihiin xaloo dhan baad soo tukanaysa ragcatayn fajrkii baa tukatay aakharaad xusuusanaysa barta insaan lagu dhigi doono qblada lagu dhigi xusuusanaysa aakharaad xusuusanaysa aaniyan waa faasil kala goynaya salaatii hore iyo iyo waajibkii sunooyinkii soo socday ila ragcatayn fajrku waa maxay waa min asunan sunankii xalay socday ragcatayn fajr waa min salaati اlleyl si maqribku u yahay min salaati الnahaar waa witrki nahaarka maqribku asagoo habeen dhexdhachaya salaatuleilkii xalay soo socday ay ragcatayn fajrka u dambeeyeen iyo salaaddii waajibkeed baa la kala teedaya oo la kala bixinayaana wadaaddaa yidhi xikmadoy doona baa ku jirtay suubanaha samayn jiray axaadiis badanna way ku timid xadiidkana ugu xoog badan sidaa la yeelo maxalushaadku sheekh hadda u keensada waxaa weeye idajac calaa shiqihi alayman intaasuu sheekhu u keensaday wacan xudayfa radi allahu tacaala canhu qaal kaana nabiyu sal ly slam idaa ahada madjacahu nabigu markuu tago gogashiisa jiibkiisa u tago idajaaciga noomku khusuus iyo cumuum ka dhexeeya maxaa yeelay dhinaca dulka dhigi karta adoon seexanin dhinacaadon dhigana waad gami kartaa waad fahanteen baan u malay markuu khusuus iyo cumuum wejaa ka dhahay kaana nabiyu sal slm idaa akhada madjacahu min alleyl markuu nabigu seexdo uu qaato booskiisi habeen gogoshiisa habeenka oo gogol ahayd wadaca yadahu gacantiisa wuxuu dhigi jiray taxta khadihi dhabankiisa hoostiisa gacanta midig buu wuxuu jiray dhabanka hoos yani u barkan jiray riwaayadii kala cadayso taxta khadihi اlaymani taxta khadihi اlaymani uma yaquul wuxuu odhan jiray allaahuma bismika amuutu waaxya ilaahayow waxaan ku dhimanayaa magacaada oon ku noolaanaya ismigu waa iska muqxam weeye allaahuma bika amuutu waaxyaa wey macnuhu bismika amuutu magacaadan ku dhiman wa axyaa ku noolaanaya sidaasuu nabigu ku seexan jiray calayh isalaatu wasalaam waida stayqad hadduu baraarugu soo kacana qaala wuxuu odhan jiray alxamdu lilah allah mahadiskale alladii eebbaha axyaanana nooleeyey bacdamaa amaatana intuu nafta naga qabtay kadib ama uuna dilay wa ilahi ilallahi laa ilaa hayrihi annushuuru soo bixinta iyo isbandhigidda akhra lassoo bandhigayo ama irsaaqada iyo quraab raadsiga allay u taalla faida qudiyat isalaatu fantashiru soo maa nashrigan adduunyadoo lagu dhaqaaqo oo la irsaaq raadsado la calab raadsadana waa ay noqotaa soo bixinta aakhare iyo banka qiyaame la iskeenina yowm alxashri wanashrina way noqotaa rawa buaari buhaari baa xadiidka wariyey ducadaasuu nabigu yuu akhrihi jiray ducooyinkana way ka sugan yihiinoo ugu qiima badantay ducaada xadiidkii xadiidkii bara ibnu caasim cinda nasaa-i ku soo martee nabigu calayhi salaatu wasalaam firaashka markuu tago gacanta midig buu barkan jiray wuxuuna odhan jiray saddex jeer rabbi qiina cadaabaka yowma tabcatu cibaadak nabigu saddex jeer buu ku celin jiray rabbi qiina cadaabak yowma tabcatu cibaadak wa fii riwaaya yowma tajmacu cibaadak saddex jeer buu nabigu ku celin jiray haddii intaadaas ku darsad maxaa kuu dhiman ilaahu magacaadaan ku dhimanaya iyo qudradaada ayadaana ku soo toosayaa bimacnaa ku seex amuut huna wa anaamu waa muudkii yaraa allahu yatawafa anfusa xiina mowtiha baa loo jeedaa waxyaana waa soo toosada diba lasoo tooso macnaha khaaskooda haddaa aado adda waa kii weynaa haddaan dhiman ama hurdo ha noqoto ama geeri ha noqote bismika laa bismi hayrika haddaan soo kici oon hurdo ka soo kiciy haddaaban noolahayba intuba adaan kugu noolahay biqudratika wa xawlika wey tan dambana hadda ilaw cadaabkaada iga dhowr oo naarta iga ilaali maalinkaad addoommaha soo saarayso riwaayada ah yowma tajmacu cibaadakana waa maalinku ummadda laisu keenay xadiidka waa saxiix saddex goor buu nabiga ku celin jiray ducooyinka marka alla xifdiyo alla barto rawa albukhaari maxalushaahidku marka waa maxay waa aadaabu nowm qaabkii loo seexan lahaa anshixi iyo dhaqankii wanaagsana ee muslimiintu ay leeyihiin ee kaga duwanaayeen aadamaha kale ayaa la sharxaya wa can yaciish ibnu ikfata ibnu qays alkhifaari ifa magaciisu aad baa lagu murmaa ihfana waa la yidhahda meesha qad aha la aqriyo qaala wuxuu wadaadkaas yaciish ah qaala abi aabbahay oo tikfa ibnu qays ah wuxuu yidhi alkhifaari aabbihi min asxaabi sufu ahaa wadaadka ikfaa ah, min asxaabi sufu yuu ahaa qaala wuxuu yidhi aabbihii baynamaa ana mutajicun xilli aan anugu jiifo fi lmasjidi masjid nabi maxamed gudihiisa calaa baطni bogbog iyo beerbeer aan u jifa xabadka dhulka aan dhigo wejidana aan dhulka aadiyey idaa rajulu waaba nino nin yuxarikunii dhaqdhaqaajinaya birijli gacantiisa nin baaba lugta igu taabtay igu toosiyey faqaala wuxuu yidhi ninkii asaga ahaa inna haadihi qaabkan aad u jiifto dijcatun qaab jiif weeye iyo qaab loo sexdo yubqiduha allahu rabbi waa qaab rabinacabya waahy dijcasuheey maahay qaabkan aad u jiifto ilaahay ma jeclo rabbi waa necab yahay qaala saxaabi wuxuu uhi fanadartu ninkii lugta igu toosin hayay baan eegay faidaa rasuulu llahi sal alay slam waaba rasuulka ilaahay rasuulka ilahay xadiis qiso dheer bal sunankaad ku marteene iyagoo asxaabu dhowro fara badan nabigu soo kaxiyey guriga caaishuu keenay hooyadan buu nabigu ku wax raashina ah ma haysaa raashin bay u keentay karisay kadib nabigu biyo ma haysaa biyo iyo caanay u keenta way heli kartay markay casheeyeen oy marti galeen yuu nabigu yidhi haddaad doontaan halkan iska seexda guriga iska seexda aniga caasha meelun baan raadsanaynaa haddaad doontaanna masjidka seexda markaasa dhi nabi allow masjidkan see mar hadaan dharagnay ku dhibi mayne masaajidkaanu seexanayna masaajidka waanu isdaadayna saxaabigan dikhfaa markii salaadda subax ay soo dhowdahay welina aysan dilaacin buu nabigu soo baxay buui marka dikhfow saa u jiifo oo dhacdiid u jiifa mise beerbeer baa la yah maxaa loodhan jiray dhacdiid musaan u ahaa waay u jiifuu nabigu soo baxay nabiga markaasuu lugta ku toosiyey muxuu ugu toosinayaa dhaqan buuba nabigu u laha calayhi salaatu wasalaam hadduu ku soo baxo ruux xabadxabad u jiifa oo miskihiisu maro fiican saarayn inuusan gacan ku taaban lugta ku taabto lugta ku toosiiyo macnaha miyaad fahamteen ruuxu sidaasuu u jiifaa rag iyo dumarba kuu doona ha noqdo sunnadaa soomaaliya way yaqaanaan dumarka waa lagu dilaaba fudud hadday saa u seexato lagu arko beerkaaba laga xanshirin bar kuraydaaba dhaamayb waad garanaysaan bay la tahay haddii busto weyn iyo wax adoo dhan ku qariyay qaarka dambe kaa saaran yahay dhib ma laha laakiin hadday mara khafiif iyo qamiis iyo macawistaad ku seexatay iyo miskahaada iyo qaarkaada uu muuqdo oo dadkiin gurug xumaa ay wax kaa degi karaan nabigu gacan kuma laaco ruuxa asaga muxuu samaynayaa lugtuu nabigu kugu toosinayaa haddaad foorarsato waxaa lagu dhihi karaa awow wadaadkun guri baa galae so laguma dhigi karo ila hadda waa la aafaysan yahay hawshaan ka hadli waad fahanteen bay hoos uma degi kara intaa ka badane adoo taagan oo saa u qotoma inaad lugta ku toosisay marka yaa salaamo ah oo roon oo aamin ah mar haddaad foorarsato wadaadku muxuuliha lagu dhihi karaa ninkan baryaha weyn buu u boga baryihiisaa lagu dhihi karaa ya jeebsiib maya maya jeebsiib maaha sheekh cabdullah aggaa ade adugu saweyd ibnu shariid athaqafi baa qadiyaddaa sharxay oo noo faayey wuxuu yidhi kaana idaa wajada arajula raaqidan calaa wajhi laysa calaa xujusihi shay rakadahu birijlihi nabigu dhaqankaasuba lahaaba hadduu nabigu arko ruux saa u jiifa oo xabadxabad u jiifa qaarkiisa dambena mara fiican saarayn nabigu lugtu ku dhufan jiray lagugu canaananayaa midda labaad acraafta kaledu dhaqanka kala duwan cinda soomaaliyi soomaalida agtoodu ruux lugha lagu taabto waa meel ka dhac waa quurhsi dagaal baaba soo roganba kule intaan ka warqabo so sidaa maaha soomaalidu laakiin cinda alcarab ceebba ma aha waagaan yeman tegay baan argoon la yaabay annagoo meel jifno ardoo fara badan baa wadaad abu xaatim la odhan jirayoo mu'adin ah masaajidkana mas-uulka iyo markaskaa soo kici ragoo dhan mid weyn iyo mid saqir lugta ku toosinhaya waagii hore marka dhowrka berd igu horeysa waa la jiray ilaa aan la hadlay wadaadku yidhi war sax ma ahe eh, wuxuu yidhi cindanaa maa bas maa fii bas annagu ataan dhibba ma idinku ma dhibsataan haddaad soomaalita waa dhibsannaa ninka nug nagu toosiiya bilaa waa yaqaana uu yaabay annadanaan la yaabarahay acraaftaa kala duwan tooshka in lagugu qabto ninka soomaaliya wuu ka dhimanhaya cinda alcarab iska caadi adoo lagu tooso toosh midhaha kaaga saas dankama laha kii lagu qabto xataa ma xanaaqay wuu sii duubeen ama iska kici war tooshka maxaad noogu qabatay waa dagaal xaajayba noqonba dhaqamada ayaa kala duwan taasna ogaado waxba ku mashquulina <clears throat> rawa abu daud baa xadidka wariyey ibnu maajana waa wariya wuxuu oga tegay imaamku ma garanay rawa abu daud baa wari xadidka ibnu maaja wالnasa'i fi اlkubra biisnaadin صaxiix sanad صaxiixa ayuu ku wariya sanadka sixadiisa xoogo muran baa ku jiro ikhtilaaf fi اlisnaad baa jira ikhtilaaf fi lisnaad xadiidkan cilo saas ku keeni maayo waxaa laysku maandhaafay weliba khilaaf culus ka taagan yahay magaca wiilka yaciish ah iyo aabbihii oo tikfaan magaciisa intaasoo qaabbaa loo sheegaa intaasoo qaab baa loo sheega taa marka cilaas ma lahaateene isaga iyo ciisha jahaala ku jirtaa ciishu waa taabici kabiir ah laakiin tawhiiq fiican looma hayo inuu majhuul xaal yahay baa marka loo badan yahay laakiin sukuuta abu daud iyo tawhiiq ibn xibbaan iyo xadiidku shawaahid leh iyo abaqada iyo ciishu sarraysa iyo riwaayatu an abiihi inahaas intii laisku geeyey bay meel mariyeen in badannawi baa kabiraka meel marnay ee sanadku waa saxiix maxaa yeelay abu daawuud baa wariye wa sakata calayh bitaali waa riwaayatu ibnin can abiihi waa wiil aabbihi xadiidka ka qaadanaya saddex waa raqaa'iq iyo tarkiib iyo tarhiib oo aad laskuma sii adkeeya mas'aladu intaa waxaa dheer tabaqadiisa oo u yahay min kibaari اtaabiciin towhiiq ibni xibbaan oo asagu laa ba'sa biha intaaba hadda wax ku anfic shawaahid fara badan xadidku le waxaa ka mid ah xadiid abi umaama oo xoog badan baa baab ku yimid oo nafsa shay ah abi umaamat albahili cinda albukhaari fi اladab ibnu maajana ay ku mar waana xadiid xasana xadiidka abi umaamat albahili waxaa kaloo lamida ah xadiidu suwayd ibnu shariid athaqaf hadda idiin sheegaya isaguna oo saxiixa asaguna mursal baa jira isaguna xoog badan oo min can camr ibnu shariid laga warinayo oo mursal ah oo aabbihii meesha ka saaray cinda axmed axaadiistan marka laisu geeye marka baabku baab sugan oo aad iyo aad u qiimo badan weeye marka idan xabadxabad looma seexdo wey xabadxabad nabigu wuxuu ihi waa qaab seexad ilaahay necab yahay wey caruurta waa in laga celiyo dumarka lab iyo dhadigba waa laga celinaya marka ruux lagu arkana waa in la toosiyoo lugta lagu toosiyo wadadana soomaaliba ha aado sanka ha taago maxaad lugta ugu toosin waad mudatay baa laleeyahay maxaa jira maxaad xabad ogu seexatay oo sidii ilaahay necbaa aad ogu seexanaysa marxab adisaan baa noo qoran soldaadku kuma kasirsano ku kordhabo masdaru maruu kaaga dhiga may dijca wey daadku waa in la kasriyo hay wey hay wey an abi hurata radi allahu tacaala canhu can rasul sal slam qaala nabigu wuxuu yidhi man qacada ruuxii fadhiista maqcadan maqcadanta ama ka master miimi ama daraf makaani waxaad dhihi man qacada maqcadan ay qucuudan buu markaa noqonaya haddaad master ka dhigayso ninkii fadhi fadhiista maqcadanna goob bay markaa noqonaysa haddaad daraf ka rabto ninkii meel un fadhiista ama xilli un fadhiista ama qaab u fadhiista lam yadkur illaaha tacaala fiih goobtaasun rabbi uusan ku xusin ama fadhigaas rabbi uusan ku xusin kaanad calayhi dushiisa waxa ninka asaga ay meeshaa fadhiistay min allaahi eebbaweyne xaggiisa tacaala koraaya tiratun daalac eed tiradu eed iyo wixii aan daalac raacasho dhihi lagu dabagelhayaa wey maalin dhan baad meeshaa fadhiday hoteelkaasaad saacad fadhiday goob hebel baa intaa ku hadlaysay maxaad mar ii xuso weyday ood iisoo qaadi weydaa rabbi ku odhanaya intaad daldalaysay subxaan allahi maxaa lagaaga way alxamdu lilah allahu akbar dikri tiratun daalac raacasho ama eed baa ahaanaysa dushaada qabanaysa wadaadda waxa tiradu waa nuqsaan iimaankaadibaa isdhimaya makhraatiyaashibaa isdhimaya kuwa makhraati ka hela maxaa goob walbood fadhiisato ood ilaahay ku xusto aakhra ku maraata kacaysa meel walbood istaagto ama aad fadhiisato ama aad marto ood ilaahay ku xusto waa makhraatiyaasha aakhara wey haddaad intaad goob fadhiisato ilaahay ku xusi weydo maxaad iska yarayso iska nuqsaamisay makhraatiyaasha wanaagsanaa marka tiratun nuqsaanun tiratun tabicatun daal caraashiya eed labaduba lagu fasiray naguna wuu sheegi doonaa insha alla waman idajaca ruuxii jiibsada madjacan goob madjacan meel la seexda seexda laa yadkuru allaha tacaala fiihu rabbi uusan ku xusin gogol ninkii tagoon rabbi ku xusinna kaanat calayhi min allaahi tira maradaa uu meesha seexday iyo xilligaa iyadaba xagga rabbi waxay ka ahaanaysaa eed bay noqonaysa waa lagu eedaynaya bini aadamka haddaad intaad marto maxaad ii salaami weyday maxaa abamartimasalaamu calaykum culays bay kugu haysa macaanihii biyaa kaaga daadanaya maad unsalaanta meesha aad fadhiday saacadaha rabbi maad ku xustid gooshaad seexatay rabbi maad ku xustid rawa abu daawuud biisnaadin xasan wasaxaab bni xibbaan biisnaadin xasan wuxuu yihi wadaadkii loohan jiray maxamed bin ku jira almadani ee saduuq ahaabaa ku jira riwaayada tirmid iyadu waxay ahayd dadkii goob fadhiisteen ilaahay ku xusin nabigana aan ku salliyin daala caraacshaa loo haystay ee salligay ku dartay riwaayadaas meesha aad fadhiisato ilaahayna ku xus nabigana ku salli hal marna allah ka dhigi ha fuudaysana hawsha ayadaa atiratu bikasri taa'i اlmuhnaati min fawqu wa hiya naqsu waqiila اtabca ayaa lyidhaha wuxuu ihi atiratu bikasritaadoo lahoos dhiga haddii almuhanaat aw almuhnaatu min fawqu kor laba dhabcid laga saaray wahya naqsu waa isdhimidday nuqsaanta weey waqiila waxaa la yidhi atabicatu waa daalacraacshada dabagalka waa lagu dabagelayaa waa la yidhi baabu jawaazi اlistilqaa'i cala اlqafa wawadci ixdى اrijlayni cala اlأkhra ida lam yakhaf inkishaaf alcawrati wa jawaazi اlqucuudi mutarabican wamuxtabiya wuxuu baab yahay inay bannaan tahay in jeega jeega loo seexan karo jawaazu اlistilqaa'i cala اlqafa qadaad qadaad dhacdiid in loo seexan karo wawadci ixda rijlayn laba lugoodna la saari karo midood caaluqrata kala la saari karo intaad dhabadhabar u seexato ood lug qotomiso tii kale inaad kor ka saari kartana inay bannaan goormay bannaan in lugna la qotonsho midna la dul saaro idaa lam yakhafad usan ruuxu ka baqaynin inkishaaf alcawra cawradiisa inay muuqa sarool ama macawas fiicanba ma qabo iyo maro weyn lugaha saad tiraada cawradaada muuqanaysa ruu xaggaa fadhiya cawrada u arkaaya ama kii ku soo dul ku arkaaya marka ayadaa ma bannaano wuxuu rabaa sheikhu wuxuu xaaladda u qaydaya xadiid baa ku yimid uu nabigu diiday oo ummadda ka reebay in ruux intuu qadaadqadaad u sexiyo jeega jeego uu labada lagoo issaaro iyo nabigoo sameeyey bay culummadu jamcinayaan nabiga iyo saxaabada samaysay waa markan cawradaadu muuqanaynin maro weyna aad qabto iyo sarwaal wix la almaalo marka la diidan yahayna waa markuu marada kugu yeertay cawrada ay muuqanayso labada xaalo weeye iyo wa jawaasu inay bannaantahay in loo fadhiisto mutarabican fadhigobeed mutarabic waa sidaad aad u fadhidaan lugaha la isdhaafsado te salmuga u fadhiista lugaha lugta midig aad xagga bidix ka bixiso tan xag labada jilma aad u kala taagto fadhigobad baa la laisku odhan jiray yaa la yidhaahdaa wa muxtamin adoo doonyaysan oo intaad salka dhulka dhigtay oo jilbaha taagtay aad gacmaha ku soo qabsato gamaha sidaa addaxaan amiin u haysto kale muxtabi baa la yidhaahdaa intuba inay bannaantay can cabdillahi bni zayd radi allahu tacaala canhuma annahu ra'aa rasuula allah rasuulka ilah inuu arkay buu sheegay mustalqiyan isagoo qadaadqadad iyo jeega nabigu u jiifa fi lmasjidi masjidka gudihiisii waadican saaray ixdaa rijlayhi labadiisa lugood midood calalukhraa tii kala saaray nabiga dacwadiisu waa asturan tahay nabigoo kalena maahayn muttafaqun calayh idan taana inaysan dhib lahayn oo dhaqan xumo ahayn oo haddaad u baahato mar lagu nastaa dhabarka lagu kala bixiyaa lagu daaltirtaa inaysan cidibdarro ahayn waabase nin weyn weeye aminku iskala bixinayo laguna taagahayo lagu dhihi maayo ee kolba waxay ku xidhan tahay meeshaad joogto meel waxaa jirta aadan qadaad ka teega xataa aadan seexan karin baa jirta adoo ka xishoonaya dadka kula jooga iyo ahalka iyo culummada iyo waayeelka ka xishoonaya iyo meelaad kaaga galgaan haddaad doonto kolba waxay ku qiimaysantaha xaaladda aad markaa ku jirto marka mutafaq caleyh wacan jaabir bn sub radi allahu tacaala canhu qaala kaana nabiyu nabigu wuxuu idaa salla alfajra salaaddas waxaad u tukado tarabaca fii majlisihi meeshuu ku tukaday buu fadhigobeed u fadhiisan jiray bartuu ku tukaday buu nabigu fadhigobeed u fadhiisan jiray xataa tatluca ashamsu ilaahay qoraxdu soo baxdo xasnaa ay naqiyatan baydaaba xas xasanan ay uluucan xasanmster baa ku fiicnaan la yidhaahdo xataa tuluc ashamsu xasanan ay uluucan xasanan soo bixid wanaagsan sidaan ansaxanoo xata taluc ashamsu xasnaa ay baydaan naqiya loo jeeda iyadoo cad oo iftiinkeedu bannaanka joogo oo qiiqi iyo boorhkii bini aadamku kiciyeen ka dheerato bannaanka timi yacnii ilaa la gaadho sunnatu shuruuq oo hal sa nabigu ku dhowaado ma kici jirin wey halkaasuu ku wardinaya wuxuu u keensaday hadda salaadda muusan u keensanine wuxuu u keensaday tarabaca tarabacdaasuu ka rabaa fadhi wanaagsan inuu yaho nabigu samayn jiray istilqaagana uu bannaan yahay haddaan cawrada la arkaynin xadiiثun صaxiixu rawa abu daawuud wahayruhu biasaniida صaxiixatin abu daawuud iyo hayrkii baa wariya asaaniid صaxiixa ku wariya waa xadiid xoog badan وcan ibni cumar radi allahu tacaala canhuma qaal saxaabigaa wuxuu yidhi raytu rasuul allah rasuulka ilaahay baan arkay bifinaa'i اlkacbati kacbada ardaageeda fadhiya hooskeeda afaafkeeda dhinacyadeeda finagu waxaa wey kacbadu waarta waa fargeeskaase hareeraheedan wey dhanka bidixi dhanka midig dhabarka dambe xagga inuu agaarkeeda la fadhiisto wuxuu inagu ardaaga dhihi raytu rasuula rasuulka ilahi baan arko yaan arkay bifinaa'i lkacbati kacbada ardaageeda ama agteeda muxtabiyan garwaxaysan ama doonyaysan biyaday labisa gacmood hakadaa sidaa ayada ah wasafa wuxuu ku tilmaamay biyadayhi labisa gacmood muxuur wuxuu ku tilmaamay alixtibaa doonyaysigii muxuu gacmaha ugu tilmaamay inta badan ixtibaaga waxaa la yidhahdaa markaad mare isticmaasho markaa lowyahay jilbaha saa ugu qabato ayaa la ixtibaaga haddaad gacmo isticmaasho qurfusaa baa la yidhaahdaa way kala duwan yihiin in la ysdabamarshana waa laga yaaba laakiin asal waxaa weeye alqurfusaa waa inaad gacmahaada aad ka dhigato go'ya oo kale oo intaad salmigu u fadhiisato lowyaha soo laabto aad saa jilbaha u soo qabsato waana dhib badan tahay hadday hurdo yar ku qabato ninka kugu xiga ilkaad ka daadanaysa gacantaa ku fakan kadibna ninkaasi waad yadaysa ninkan yahay walidaalika jumcaha maalinka jumcada nahyi baa ku yimid sidaa in la yidhaahdo marka wuxuu kuu leeyahay wadaadku wasafa ibnu cumar biyadayhi labadiisa gacmood wuxuu ku tilmaamay alixtibaa ixtibaa waxaa lagu yaqaana maro in lagu sameeye maadaama markaa maro uusan haynin ibnu cumar gacanta bu inagu tusay wahuwa marka gacmaha lagu qabsada jilbahana alqurfusaa u fadhi daanyareen wey fadhi daanyaran iyo fadhi eyba waa isku mid isu ogyihiine qurfusu midaa weeye alqurfusaau waa bilyad walixtiwaan waa bithawb asalkiisu maxaa la yidhahdaa garwaaxaysi sida hadda uu maxamed idiin samaynaya oo kale n hadda inaad gacmaha saa ugu soo qabsato raw bukhaari baa xadiidka wariyey idan taasna inaysan dhib lahayn inaad garwaaxaysatod mara ku qabsato jilbaha ama gacmaha ku qabsato inaysan dhib lahayn haddaan markaa aadan ka baqaynin intay hurdo ku qabatood gamaanyooto inaad ruux muslima dhib u geysto ama maalin jumca aysan ahayn nabigaabaam an qayla binti makr radi allahu tacaala canha gabadha waxay tidhi ra'aytu nabiya nabigaan arka indhaha bab ku siiyey wahuwa qaacidun qurfusaa asagoo garwaaxaystay oo gacmaha ku qabsaday jilbihiisi nabi maxamedoo fadhiya oo jilbihiisi gacmaha saa ugu qabsaday oo fuuraro saa u fuurara iyay ku soo baxday fatxi maka iyo xajatulwadaac labadaa mid ka mid ay ahay waliba xajatulwadac inaad baan jecla weligeed nabiga maysa arag way islaamtay nabiga maysa arag rasuulkun baa looga sheekayn jiray marka boqor shaaximan oo ciidansaa u garwa ordahayo oo ninka aqmara waranku gelahayo oo wixiibay iska sawirinaysa khalad bay nabiga ka fahamsanayd yani dhaqankiisa iyo tawaaduciisa nebi maxamedoo marka sidii wadaad iska miskiina u fadhiyo saa iskaga foorara oo gacmihiisii doonyeystay bay ku soo baxday way naxday marka gabadh bay ka sheekaynaysa ra'aytu nabigan arkay sal slm wahuwa qaacidun asagoo u fadhiya alqurfusa doonyayso u fadhiya ama garwaaxaysi falamaa ra'aytu rasuul allah rasuulka ilaahi markaan arkay rasuulkii almutaashica mutaashica nactu lirasuul tahay baa loo badan yahay haddana waxay dha waa mafcuulkii ra'aytu ra'aytuhuna laba mafcuul ma karto waa absartu weeye absartu markay tahay hal mafcuul bay qaadataa nactigaa ka wanaagsan mafcuul laga dhigo dhimba laha ra'aytu rasuul allah rasuulka ilahi markaan arka rasuulkii almutakhashica khushuucsanaa fi ljilsati qaab fadhigiisa ku khushuucsanaa urcidtu waa la ergixiyey tiro gariiray min alfarqi cabsi darteed urcidtu waan gariiray min alfarqi ay min alfasaci wاlkhawf cabsi darteed iyo naxdin baan la gariiray yani nabiga ilaahay waxay aragtay saa iskaga fadhiya oo saa u foorara oo khushuucsan waa maalin barakaysan muslimiinto dhan baa isku yimid waa fatxu maka nasr ilaahay baa yimid nabigu markay nicmo timaad waa foorarsan jir rabbiba ku xishoonaya meesha inagu sanka taagayna een noo fadhinayna faytaankeenna iyo bayraqeenna iyo loo fadhiyayn rawa abu daawud abu daawud tirmidi xadidka wariyey waana xadiid xasana riwaaya xadiidku uu leeyahay baa dhammaystirtay oo waxay ahayd markaan aan gariiray oon isku dhex daatay faqaala jaliisuhu yaa rasuul allah urcidat ilmiskiina nin nabiga la fadhiya nabi allow gabadhii qaylo ahayd waa gariiraysaa waa isku dhex nabigaa ii tiri faqaala lii walam yandur ilaya u fiirso xikmada nabigaa ila hadlay tiri imana soo fiirinin uu ila hadlay imana soo eegin baa jiri faqaala yaa miskiina calayki sakiina miskiinay isdeji xasilooni ilaaha ku siiye fadahaba canii maa kuntu ajiduhu min arucbi bay tii nabigu intaa yidhi saantibaba laga fayday tir wixi o dhan baa laga nabigaa yidhi calayki sakiina waa yaa miskiina alayka sakiina yaa miskiina calayka sakiina isteji ilahi baa u aqbalay markiiba waxay tii dhaxantii iyo gariirkii waxo dhan baa layga saaray su-aala baa nabiga weydiis maalinka dambe sunankeenna ku marray isagoo muawil aad u dheero qisooyin watana dabarani waa soo saaray xadiidka qayla tarjamadeeda ka fiiriya maxalu shaahidku waa maxay in saa loo oo si khushuucsan oo isbahaambihin leh aad u karto mas-uulba noqotid nin weynoo odayba aad noqotid sheekh caalimubilaadaba aad noqotid yacni waxaa weeye inaysan dhib lahayn bal ay dhaqan ambiya tahay rusul can ishariid ibni suwayd athaqafi radia allahu tacaala can qaala wuxuu ihi saxaabiga mara bii rasuulullah rasuulka isoo maray wa ana jaalisun haakada anoo sidaa u fadhiya jaalisun haakada wuxuu jeedaa gacanta bidixbu intuu saa u dhigaybuu ciribta cuskado xadiidka caddayn doona waqad wadactu anoo dhigay yadi lyusra gacantaydii bidix dhigay khalfa dahri dhabarkii gadaashiisaan geeyo xaggaasaan dhigay wataka'tu waxaan ku dangisoon cuskaday calaa alyati yadi gacantayda barideeda cidhibta wey barida laguu sheegay waa suulka suulka meeshuu ku dhammaadaa yaa gacanta cidhibteeda ama barideeda farahan kalena meeshan ay ku soo dhammaadaan saasan u dhigta wey gacanta bidixda waliba tan faqaala subanu wuxuu idhi ataqcud ma u fadhiisanaysaa shariidow qicdat almaqduubi calayh kuwii loo cadhooday fadhigoodi oo kelimaad fadhiisanaysa ruuxa muminka waa min aladiina ancama allahu alayhim yuhuudna waa min almaqduubi calayhim hadday yuhuud qaabkan u fadhiistaan oo maqduubi calayhim ah adoo muncamun alayhima laguma oga inaad shabadu ku dayato u nabigu waa ina kala duwaya ku dhaqan ma nihin biniaadamka waa ka duwanahay ku diin ma nihin ku rasuul ma nihin wax walbaan kaga duwanahay marka loo dulqaadan maayo inaad ku raacdo waxa xun nabigaa inoo sheegay abu daawuud biisnaadin saxiixin abu daawud baa wariya marka xadiidku marka ma waxaa loo jeedaa fi salaa mise khaarij sala khilaaf baa ka jira maxaa min tilmaan baasha la sheegahayo qicdada nabigu u diiday saxaabiga tilmaan adaa ragga u feedha yare hal gacan bisaa la rabaa inaad gacanta foge gadaal gee sidaas wey marar badan baynu samaynaa yar nastaa muruqaa layskaga saaraa wadaad waxay leeyihin haddaad salaad ku jirto iyo haddaadan ku jirinba lama ogolo waa qicdat اlmaqduubi calayhim maye salaadan baa la diidan yahay fadhiyada hanugu dirinay salaadun baa laga hadlayaabay dheh wadaadahaasaa saxan waa salaada isagoo atixiyaadsanhaya oo gacantii bidix dhigtay buu nabiga ku soo baxay taasuu nabigu kala hadlay riwaayo kale caddaysay oo uu leeyay saxaabigu kaana sal ly slam yaquulu fii wadci arajuli shimaalahu ida jalasa fi salaa waa lafdigiisi cinda cabdirasaaq fii musanafihi kaana sal ly slam yaquulu fii wadci الrajuli shimaalahu ida jalasa fi الsalaa hiya qicdaة اlmaqduubi calayhim cabdirazaq baa lafdiga saxay oo qaabka ku wariyay marka qaydka in la ictiqaataa sax ah salaada marka waxaa la rabaa sidaa uu nabigu atixiyadsan jiray ee labada qaab ama tawaruga ama iftiraash ah inaad ku gaabsataan ama iqcaagii bayna sadajtayn ayuu dhib malaha laakiin labada atixiyaad mar wixii fadhi ah saddexdan baan ogol lahay in labada cibood lagu fadhiisto oo juluuska bayna sajtayn ah iyo iftiraash iyo tawaruq sinta dhulka in la dhigo iyo in lugta la barkado oo labada atixyaad midka dambe ka hore loo kala qaybsho saddexdan baa salaada gudaheeda la ogolyaha haddii marka uun xanuun jirin mar haddaad gacanta xaggaa geyso shuqul yahuudad weeye laguma ogolo baabun fii aadaabi اlmajlisi waljaliis ha inoo jog allah subxana wa tacala aclam